bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calىa rasuuli اllahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii labiyo tobnaad ee ka mid ah min anubda الzakiya fi اlqawaacid اlasliya lilbirmaawi waxaa inoo dembeeyey adilat asharci baynu ku soo jiray kitaabkii baynu soo maray iyo sunnadii qowliga ahayd iyo taqriirigii kadibna ficilkii baa xalay inoo dambeeyey iyo daliilulijmaac oo qeyb ka bilownay khulaasadii darsigii ficilkii waynu soo khulaasanay aqsaamtiisii inuu ficilka marka hore loo qaybinayo ficil jibili ah iyo mid khayrkii ah kii jibiliga xukmu alibaaxa ayuu ahaa ninkii marka nabiga sidaa yeelay ahaan oga daydaan laga ajirsiinayo kii aan jibiliga ahayn waxaynu u qaybinay inuu yahay khasiisa min khasaa'is arasuul iyo khayrkii wix nabiga khaas ku ah salawaatu rabbi wasalaamu caley inaan lagu raacaynin oo nabigu takriim min allahi asaga u gooni ah weeye ummadduna waa ka reeban tahay qadiyadda iyadaa kii aan khasiisada ahayn haddana waxaad u qaybis aan khaaskahayn waxaad u qaybiseen muxuu ahaa mid daahiruhu mutaradid beyna cafwan altashriic waljibilla oo la isku khilaafay oo laba qowl ay ku jireen iyo ficil mid intaa midnaba aan ahayn intaa midnaba aan ahayn oo kii loo qaybiyey ay ku jireen aqwaasha afarta ah intaa midkaan ahayn waa maxmuulan cala alwujuub maxmuulan cala alwujuub ixtiyaaan camala biاlaxwad iyo ma ahee waa maxmuulan cala alnadbi lianna alficla arjaxu min altarki iyo ma ahee waxaa weeye muxuu ahaa waa mubaax liannahu اlaslu اlmutayaqan iyo tawaquf intaasaynu soo maray tacaarudkii bayna qowlihi wa ficli calayhi الsalaaةu wasalaam hadday laba qowl iska hor yimaadaan daahiran sheekh wuxuu ihi dib baynu u dhiganay hadday qowl iyo laba ficil iska hor yimaadaanna asl tacaarudba kama dhexeeya laba ficil in labada ficil mid ka mida ay qowl uu raacaba mooyeen tusahaya dawaamkiisa iyo istimraarkiisa haddii laakiin ficil iyo qowl ay isticaarudaan masaa'il faradiya aad u badan buu sheekhu marka dambe keenay oo ahaa hadduu qowlku nabigu khaas ku yahay taariikhdiina la ogaado ficilkii iyo qowlkii kii horreeyey kii dambeeyey haddaba ka dambeeya waa naasikh midka horena waa mansuukh ilaan labaduba nabigaay khuseeyen salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddii taariikhdii la garan waayana waa laga joogsanayaa haddii qowlku innaga khaas nagu yahay nabiguna fal sameeya qowlka ka hor imanaya falaa mucaaradata fiihi fii xaqi rasuul buu soo yidhi ama ummaddu maadaama si guud lay nabiga ku dayda ummaddu dhankeeda marka la eego labadaa qowlka iyo ficilka kolba ka dambeeya waa naasikh waa haddii ficilkaa nabiga lagaga dayan karo ayb haddii taariikhda la garan waayana waxaa lagu dhaqmahayaa qowlkii iyo ficilkii qowlka lagu dhaqmi liquwatihi wadaadana ficilkaa la hormarin ka yidhaahdeen nimanna tarjiix bay isticmaalaanoo baabu tarjiix baa la aadayaa hadduu qowlka caam yahay lanaa walahu binusuusiya midda ayadana waa iska faradiyaad waa iska faradiyaad way adag tahay in ayaduna la helo qowl iyo ficil nebi maxamed oo iska hor imanaya qowlkuna uu nabigu usoo soo gelaya binnas ummadduna ay usoo soo gelayso binnas walqaci kadibna tacaaruda miaal fiican umaysan helin mar wadaaduhu marka fardiyaad inuu u badan yaha laga yaaba saasayna wadaaduhu u badan yihiin haddii la garan waayo labadaas koodii horeeyey waa laga joogsan ayib waxaana la samaynayaa in lagu dhaqmo ayib bilqowli fiina annaga qowlkan qabsanayna maadaama anagu aan u soo gelayno binas nabiguna ay dhici karto in laga soo reebay istinaa'an iyo wa takhsiisan hadduu qowlku nas uusan hayno waa kan suuradan dambe unbaa ku badan shareecada suuradan dambe u dambaysa in nabigu fal sameeyo isagoo uu jiray qowl caam ah oo nabiga ummaduba ay soo gelayaan min xayu الظaahir aw الظuhuur kaa marka ficilkan ka dhigaynaa mukhasis lilcaam taqadama aw taأhar maxaa yeelay shayga khaaska ah ama had horeeya ama had dambey had goor caamka wuu khasisaa amilada marka suuradan way badan tahay suuradan way badan tahay wadaadana naskhi ay maraan oo ficilkay naaskh ka dhigaan lilqowl hadduu markaa horeeyo weeye hadda qowlku sida annahy can salaati bacda alcasr oo nabigu uu tukaday ragcataynka duhurka waagi dambe uu qadeeyey kadibna uu daa'imay masalat اlistidbaar waistiqbaal اlqibla inuu saxalay soo maray waxaa ka mid a inuu nabigu yihi ka weysaysta mima masat الnaar kadibna asaga iyo saxaabadu intay hilba cuneen xadiidkii jaabir aysan ka weysanin aftar alxaajim walmaxjuum baa ka mid a nabiguna uu isagoo sooman istoobay marka taasoo kale in la yidhahdo ficilku waa mukhasis lilqowli اlcaam oo sida ay jamaahiirtu maraan ah iyo in la yidhaahdo ficilka hadduu dambeeyo qowlka horuu nasakhaya ayadna waa madhab macruuf oo la yaqaano kadib saddex masalo uu sheekhu u gudbay ijmaaciibaa haddana soo maray ijmaacu daliil min adilati asharci inuu yahay baynu xalay soo maray wuuna sheekhu tacriifiyey <clears throat> marka adiladiisu iyo waxay u deliishadeen salafku gadaal baynu markaan isaga gabagabayna ka khulaasayn doonnaa tacriifkiisa wuxuu noqday ummadda mujtahidiinteedoo isku waafaqa bacda mowti muxamedi calayhi الsalaaةu wasalaam fii cayi casrin ay fi ayi waqti min alawqaat calaa xukmin walow kaana dunyawiyan marka dunyawiba allaha ka dhigo xukunka dunyawiga ay ummadda ku ijmaacday waxaa shardi ah inuusan ahayn dunyawi maxdi ah dunyawi maxdi ah oo ku dhisan calaa maslaxa hadduu yahay dunyawi maxdi ah oo calaa maslaxa ku dhisan maslaxada hadday isbedesho ijmaacaasi lama xujaysana maslaxada la raacaya ka laga hadlaya hadda waxaa weeye waa dunyawi aan maxda ahayn oo sharci ah daliilna cuskan haddaba wuxuu u gudbay sheekhu caamada khilaafkooda iyo wafaaqooda ictibaar ma laha haddana wuxuu u gudbay dadka ijmaaca waa inay muslimiin yihiin waa inaga tafsiilna u kala qaadnay markii islaamka la marayay aan la kala qaadin kaafirka asligaha iyo kaafirkii kufriga aariga murtadka ay isku mid yihiin taasna waa masla ijmaaciya maxaa yeelay cismadu iyo ammaantu waxaa iskale ummadda nabi moxamed sal slam iyo ahlulijaaba iyo ahlulislaami watawxiid mar hadduu ruuxu moorada ka baxo kama tirsano ummadeenna ama alcadaala sheekhu asagu wuxuu lama shardiyo waa ra'yigu jawaynaya hazaali iyo mutaahiri alashaacira ay u badan yihiin laakiin cadaaladdu waa la qaybiya hadday tahay cadaaladii khusaysay afcaasha iyo ruuxa dhaqankiisa diineed ee camaliga ah iyadu waa shari sida raajix ah waa shari maxaa yeelay ninka faasiqa ah bilaqwaali waalafcaal maadaama shahaadadiisii iyo riwaayadiisiiba ay marduudo ahayd fatwadiisuna waa min baabi riwaaya fatwadiisuna waa min baabi riwaayadna waa marduuda sida culamo badan ba xataa qolyaha ijmac soo goriy bacd almuxadiثiin haddii laakiin uu yahay fisqigiisu fisqu اlictiqaad labaynu u kala qaadaynaa in bidcada lagu tagfiiriyey oo asna wuxuu gelayaa haddee murtadkii mujtahidkaabuu gelaya iyo inaan lagu tagfiirinin haddaan lagu tagfiirinin jumhuurulsulin waxay u badan yihiin in la qabto khilaafkiisii iyo wifaaqiisaba la qabto wadaadana waxay yidhaahdeen hadduu yahay daaci ilaa bidcatihi laa yuctabar khilaafuhu walaa wifaaqu fi اlijmac hadduusan daaci ahaynna waa la dulqaadan ayb waxayna asal sheekhu u celiyey alijtihaad ruuxa mujtahidka ma la shardiya alcadaala inuu cadl yahay ma la shardiya maadaama muftigu xukumkiisu uu min baabi riwaaya can sharci uu yahay ma la shardinaya wadaadkuna waa kiisooye lama shardiyo almuhim ninkaa faasiqan fi lictiqaad een la takfiirinin asagu diinta wuxuu ka fahmaha ku dhaqmo laakiin lama taqliidin karo lama taqliidi karo wadaaddaa waxay idhaahdeen hadduu wax sheego laakiin mustanadka uu tilmaamo markaa warkiisa ha la qabto marka hadde asaga lama qabanin warkiisii waxaa la qabtay mustanadkii baa la qabtay wuxuu sheekhu u gudbay inayn shardi ahayn dadka ijmaacaya inay gaadhaan tawaatur jamaacada ijmaacaysa inay dhan yihiin malaayiin kumaankum boqolaal afartameeyo ka badan tiradii la sheegay tawaaturka shardi maaha waa inun tahay koox ijtimaac ka suuragelayo jamaacu waa inay gaadhayaan laakiin waaxidka keligii ee mujtahidka hadalkiisu sheekhu mahu ku soo yidhi ijmaac lintifaa muxuu ahaaye macna alijmaac baa meesha ka baxay abulcabaas ibnu surayjna aniga soo tilmaana inuu qabo haddii ummadiiba laga helo waaxid mujtahida warkiisu waa maxay waa ijmaac aljamaacatu maa waafaqa alxaqa walow in kunta waxdakadii cabdillahi mascuud iyo abu xamsat sukari iyo yaa la hoosgeeya wuxuu u gudbay marka shuruudii ijmaaca haddana qaybo ka mid a wuxuu yidhi sheekhu washardu shardigu waxaa weeye aydan ku noqon anlaa yukhaalifa axadu min alcasri walow waaxid axad ahlcasriga ka mida waa inuusan jamaacada khilaafin ayb nudrat lmukhaalif masaladii la dhin jiray fi lusuul iyuu sheekhu hadda u gudbay ijmaacu waa in mujtahidiinta ummadoo dhan ay iswaafaqaan hal mujtahido ummadda ka mid a hadduu farta taagto masalada diido ijmaac ma guntamin maxay ummaddii ma dhanno culummadeeda waa qaybsan tahay marka nudrat lmukhaalif taqdaxu fii sixati اlijmac masaladii la odhan jiray buu ka hadlahaya washardu waxaa weeye anlaa yukhaalifa axadu min alcasri ay min mujtahidi alcasr mujtahidiinta casrigaa xilligaa nool mid ka mida waa inuusan khilaafin mujmiciintaas walow waaxid hal wadaad baa allah ka dhigo ayb masalada iyadu waa sida raajixa ah wuxuu marka qayb min adaahiriya abu jacfar aلطabri jamaaca min اusuuliyiin oo yidhi waaxidki iyo labadi iyo waxba la ictibaarin maayo ayuu wadaadku ku gadaal xooraya waana sax sida asagu sheegay baa saxa waana ra'yu اljumhuur cismadu waxaa iskale ummadda khasaaistii suubanuhu u lahaa ee ummaddu qaybo dhaxashay baa ijmaaca lagu tiriyaa min khasaa'is rasuul waxaa ka mid ahaa annahu macsuumun biinfiraadihi ummadduna waa macsuumatun biijtimaaciha khasaaista yaa loo qayba qaybay ummadu dhaxashay iyo qaybaysan dhexali karin min xayu اlmajmuuc marka la fiiriyo ijmaacu marka wuxuu keenaa waa sabab cismat keena meeshuu nabigu keligii macsuum ahaa ummadduna afraad ahaan macsuumee laakiin hadday isku lagu duwato waxaa weeye macsuumay noqonaysa haddii wadaad ka mida ah ina khilaafo waxay wadaadka waa dhici kartaa inuu saxan yahay inteenna badanna aan khaldannahay masaladiina masale qacima waa masale ijtihaad uu ka furan yaho inagu aanu fiirinayno marka sidaasaa saxa nacam buu i wuxuu u gudbay ijmaaci loo yaqaan alijmac asukuuti alijmac asukuuti ijmaaci loo yaqaano u gudbay wuxuu ihi wadaadku nacam hase yeeshee sukuutu lbacdi bacdu lmujtahidiin aamuskoodu ay ka aamusaan can inay inkiraan oo dafiraan waxay ku ijmaaceen waxay isku raaceen wadaadaha kale cala min hayri daacin ka muwaafaqatihim buu lamid walmukhtaaru xiinaidin tasmiyatu ijmaacan kama tusamiihi xujatan masalada ajmacu sukuuti masale dhib badan weeye ilaa saddex iyo toban qowl baa ku jirta ma xuja mise xuja ma aha ma ijmaacba mise ijmaac ma aha maxaa qaabkee weeye waa masalada masaa'il ijmac marka la masalada ugu dhib badan weeye masale ka dhib badan oo ka war badan ijmaaca kuma xusuusto khulaasadeedu waa saddex daraf waa saddex daraf haddii ummaddii qayb ka mid a ay isku raacaan mas'alo fardi ama qayb ka midana ay yidhaahdaan ay aamusaan ay aamusaan laakiin la ogyahay sababkay u aamuseenoo diidda ay diidan yihin hawsha ay ka diidsan yihiin oy qoonsan yihiin bay u diideen ka ijmac ma jiro bilaa khilaaf ka ijmac ma noqonayo qayb baa hawshii fatwootay warkoodii caddaystay qaybna way ka aamustay laakiin waxaynu ognahay qaybtaa aamustay inay u aamustay qoonsi ay qoonsadeen waxaanoy diidan yihiinba meesha ijmac ma jiro maxaa yeele waa nin warkiisa cadaystay iyo ninkuu ugu jawaabay inuu afka tuuro marka waxaa way maca salaama meesha ijmac ma yaallo suurada labaad waa inay qayb ay hadlaan qaybna ay ka aamusto qadiyadda lana og yahay qaybta aamustay inay u aamustay can ridan wa qanaaca ridla ay raalli ku yihiin hawsha ayadaa ama ay ku qanacsan yihin inay u aamuseen baa la ogyahay taasna ayadna waa ijmac bilaa khilaaf suurada khilaafiga ijmaacu sukuutiga ay ku timaado waa middan hadda matniga ku qoran waa maxay waa in bacdulmujtahidiin ay hadlaan badhna ay qadiyadda ka aamusaan xaggana aan la ogeyn ma raalli bay ka yihiin mise way ka biyodiidsan yihin aan la garanayn markaasaa ijmac sukuutiga laga hadlaa ayib suuradaasa suuratu ijmac sukuuti daabitkaduna waxaa weeye bishardi waa inuu warkaa faafo kalaamulbaaqiin daa'ifadan hadashay ee masalada ka fadwootay ee bareerahooda caddaystay warkoodu waa inuu faafo an yantashira fi lumma wa fii mujtahidi اlumma wa fi lculamaa baa shardi ah kadibna qayb ay ka aamusto aan la garanaynin macan ridan bay ooga aamuseen mise cankarahatin bay ooga aamuseen aan la garanayn markaasaan leenahay hadday diidan yihiin way inkiri lahaayeen mar hadday aamuseen waxaan leenahay raalli bay ka yihiin saasay marka wadaaduhu marka maraya suuradaasaa khilaafka ku jiraa oo ijmaca sukuutiga la waa suurada ama labada suwaree hore shuqul laguma laha xagga intishaarka marka la fiiriyo oo sukuudka inay daa'ifo hadasho daa'ifana aamusto daa'ifada hadashayna uusan faafin fatwadoodii ijtihaadkoodu laysa min aijmaci sukuuti calaa ra'yi اljumhuur taa iyadu ijmaaca ma aha xujana ma aha daa'ifa hadashay min almujtahidiin qaybna way ka aamustay laakiin fatwa aaa'ifa ee fatwootay qowlkeeda lam yantashir fi اlumma wa fii mujtahidiha ka asaga waxaan leenahay maba faafina maxaa dhici karta imaba soo gaadhin waxaan leenahay midka asagu ijmac sukuuti ama xujana maha calaa ra'yi aljamaahiir suuradda marka kuu soo hadhay waa maxay waa markuu qowlu طaa'ifa faafo fi اlumma طaa'ifana ay ka aamusto xaggana aan la ogayn maraalli bay ka tahay mise kuma qanacsano markaas way masalada khilaafiga ah taa iyadaa wadaado badan waxaa laga soo gey sida xanaabilada xanafiyada badan oo ka mida ah, bacd shawaafic kaiir min almaalikiya weliba aar maalikiya wadaada ku sheegeen inuu ijmaca u yahay xujo inuu ijmac yahay xujana yahay sukuutigu alimaam shaafici wa aar shaaficiya iyagu waxay qabaan ijmaca sukuutiga ijmac ma aha xujana ma aha ijmaacna ma ahaba imaamku aad ugu dagaalama alimaam shaafici kitaabkiisa risaalada iyo umkaba ilaa ay maquulo uu leeyahay fi lum wa fi risaala ay caan noqotay laa yunsabu ilaa saakitin qowlu qaa'ilin walaa camalu caamilin ayb ruux aamusan loo tiirin mahayo loo aanin mahayo weer ruux kale iyo camal ruux kale uu sameeyey ninku waxaa lagula xisaabtan biqowlihi wa ficlihi marka taasa adugu badan suuro kale oo lagu khaldamo eh, bacdu man laa eh, cilma lahu fi lusuul oo ku khaldama iska ilaaliya masalada khilaafiga ijmac sukuutiga laga niqaashayo waa markay dhacdadu mar dhacdo eh, culummo kalena ay ka aamusaan kadibna aysan soo noqnoqonin wakhtina uusan dheeraanin laakiin hadday masalo dhacdo bacdulmujtadiin ka fatwoodaan warkoodii uu faafo barhna ay ka aamusaan haddana ay soo noqotay zaman kale masaladii sidii bay oga aamuseen way soo noqotay mar kale way soo noqotay ayib haddii waaqicadu ay idaa takarat اlwaaqica wa طaala الzamaan ijmaaca asaga waa xujaة bilaa khilaaf ijmacaas asagu waa ijmac sukuuta bilaa ijmac sukuuta xuja bilaa khilaaf ta laga hadlahayo waa maxay waa markan wakhtiguna dheeraanin waaqicadana ay soo lalaabanin yacni sanadkan ay dhacday mujtahidiinta qayb baa ka hadlay qaybta kale waa ka aamustay ayadii baa soo noqotay nafs alqadiya qayb aamustay qayb ka hadasha way soo noqotay طaala الzamaan watakarat اlwaaqica marka waxaan leenahay ijmaca asaga waa ijmac الsukuuti waana xujaة bilaa khilaaf shaaficina wuu xujaystaa amilada u keenay xayiga imaamku waxaa ka mid a shaafic abu cabdilaah اxtijaaج الصaxaabaةi calى akhbaar الأxaad wاlqiyaas waaqica iman saxaabi baa ijtihaadi fatwu ka dhiibahayaa qiyaas u ictimaaday iyo nadar uu ictimaaday sharci ah qaybna way ka aamusi intaasoo waaqico oo ku dhisan calaa qiyaas ama khabar axaad ayaa imanaysa toban sano labaatan sano soddon sano ay soo noqnoqon wax inkirahayana ma jiro midda ayada waa maxay waa ijmaac bilaa khilaafin midda ayaan lagu khaldamin ragga aad qadiyadda oga hadlay ee maslada saa u sharxay waa lagu khaldama iska il waa ka mid ah sharafudin atilmisani kitaabkiisa mxuu ahaa sharxu macaali usul fiqi liraazi mujaladka labaad laba boqol toban iyo saddex buu kaga hadlaa masale aad qiimo badan weeye ninka la yidhaahdo juwayna talkhiiskiisa iyo burhaankiisu kaga hadlaa marka hadday waaqaca soo noqnoqoto bacdulmujtahidiin ka fodwaraan barhna ka aamusaan caadadu waxay keenaysaa waagi ninka cabsanayey hedel hebel waa dhintay maamulku waa isbedelay wakhtigu wakhtigii ma aha war carabka la baxo masalada ka hada marka takarur اlwaaqica wاnnaazila maratan bacda ukhra maca tuuli الzamaan maxay tusaysaa caadadu keenaysaa anlaa mukhaalifa kulligood way ku qanacsan yihiin marka suurada ayaan lagu khaldanayn marka maxaynu sheegnay afar suuro afarta suuro midna waa khilaafi midna waa ijmaaci midna rayljumhuurba ma aha ijmaac ayb taas marka waa iska sida wuxuu ihi sukuut اlbacdi cayn inkaari inkaarka ay ka aamusaan dafirida ama inkirada calalbaaqina inta hadashay min hayri daacin lisukuut isagoo uusan jiirin wax kuugu yeedhahaya aamusida matalan haddii wadaadana aamuse laogya inay hayba u aamuseen ibnu cabaas baa layidhi war adiga cawlka ummadda ku diiday oo laa cawla fi lfaraa'id yidhi markuu cumar joogay ee qadaayaadka uu cawlahay maxaad oga hadli weyday wuxuu ihi kuntu eh, hibtuhu yowma daaka wa kaana cumru muxuu ihi mahiiban buu ahaa ayib aw muhaaban marka wuxuu ihi maalinkan waan ka haybaysay sidanaan u garanayay laakiin cumar wuxuu ihi fooda lama gelin karin in haybo badan buu ahaa marka maxaa igu qumay buu ihi maanic ii diidahayay ayib wadaadaha marka diiday ee yidhi ijmaacu sukuutiga ijmacmaa waxay leeyihiin waxaa dhici karta intaasoo ixtimaal baa waarida inay u aamuseen wadaadahan aamuseen taqiyatan u aamuseen baa dhici karta oo haddayba juuqdhahan ay ka baqahayaan in leexada la saaro ama dhib loo geysto ama la cambaarayo ama mushaaraadkaba la iska goso waxaa dhici karta warkuba inuusan gaahin adaa iska dhaadhiciyo wuu intishaara qowlkooda inuusan soo gaarin baaba dhici karto hejad cidlaan iskaga noolahay waxaa dhici karta inaan la oogeynba inaan mujtahid ahay oon ahay laakiin caalim ka dhacday laakiin warba aan khaamil ba iska ahay waxaa dhici karta inaan aaminsanahay ummadda qaybo ka mid a ah hawsha dafiray intaasaa kaaga filan aduu iska aamus muxuu ihi warbaa eh, hadal baa dhiman baa loo hadlay adaa dhiman looma hadlo marka waa dhici karta waxaa kaloo dhici karta inuu leeyahay qasabba maha markaad shayga inkirayso inaad ka inkarta gacanta ama afkii waxaa dhici karta inaan qalbiga ka diido intaasoo ixtimaalad baa ixtimaal baa waarida waxaa dhici karta inuu qabo mujtahidka aamusay kullu mujtahidin musiib waxaa dhici karta inuu qabo laa inkaara fi اlijtihaadiyaat marka intaasoo ixtimaal maadaama ay waari tahay wadaadkan sukuudkiisa yaan la xujaysan intiina hadashay daa'ifa min alumma tihiina warkiina halaga niqaasho ijmacna meesha ma jiro saasay ayadu shaaficida ku niqaasheen waana ishkaalaad ilaa sideed ixtimaal bay keenaan usuuliyiintu iska dhib badan laakiin suurada mutakarirada way ka baxday ixtimaalaadka oo dhanba inta kale waa iska masale khilaafiya aynu ka soconnay shaafici waxyaabahu ku weeraro waxaa ka mid a ijmaaca sukuutiga ah baycu ummi lwalad bacumulwalad buu ku weeraraa wuxuu ku weeraraa oo kale ee khamrada xadkeeda bacu umulwalad xilli abubakar iyo rasuulka sal lay slam lama iibin jirin um, addoonta ilmaha ku dhashay beecdu saxaabadu waxay u arkayeen xilligii nabigu noolaa iyo xadiidkii jaabir haddii la qabsado iyo khilaafada abubakr cala aqali taqdiir baa khilaafada abubakr ku dah iyo cumar xilligii xilligiisi maxaa la isku ogaa in layska iibiyo abubakar xilligiis baan ujeeda in la iibiyey ahayd islaantii adoonta caadiga ah een ku ilmo dhalin iyo midda kuu ilmo dhashay fii khilaafati abi bakr waxay ahayd in la iibin karo kalama cumar baa waagi dambe iskugu yeedha saxaabadii waxay yidhahdeen hala mamnuuco waa la mamnuucay cali baa markuu asagu khaliif ka noqday barti abubakar ku celiyey meesha abubakar buu dib ugu celiyey waa ku yidhi qaadigiis iyo iyo wadaadkii saaxiibkii ahaa cabid salmani ra'yuka fi ljamacati khayrun min ra'yika fi اlfurqa axabu ilayna min ra'yika fi اlfurqa waaga adig cumar aad wada socoteen go-aanka aad qaadatay baanu ka jecellahay midka hadda aad la timid ayb saxaabadii marka saxaaba badan baa ku raacday cali waagaana xilliga cumarna joogay sukuudkoodii ma noqonin marka ijmaac sayidina abubakr xilligiisii shaaribulkhamrigu afartan baa lagu dhufan jiray xilligii sayidina cumar bay saxaabadu arkay in khamradii badatay xadkina uusan aad ba dadkii u solayninba sideean waa kay ku ijtihaadeen oo yidhaahdeen baabu xad اlmuftari xad اlqadfi hala gaadhsi idaa shariba hada wa idaa hada ftara e, facaleyh xad اlmuftari waa kay saxaabadu yidhahdeen cbdirman cawf iyo jamaca kadibna sideean bay cadhada u geliyeen sayidina cali markuu khilaafadiisi yimid wuxuu hi labadu waa heer sare laakiin anugu afartan baan ku dhufanaya shaarib khamr xaggee buu celiya hawsha meesha abubakar ku ogaa buu ku celiyey ayib hadduu ijmaac yahay buu hawshaasi aamusku hadduu xujo yahay saxaabo dhan baa aamustay cumar baa lagu raacay kadibna waa la khilaafay waxay kaloo geliyaan tawriit اljaddi wاlkhwa tawriit اljaddi wاlkhwa sayidina abubakar khilaafadiisii awowgu aabbuu la mid ahaa walaalahna wuu xijaabi jiray bukhaari baa u baabay kitaab faraaid u baabaysto ijmaca soo guuriy ibnu mundir baa soo ijmac bay ka dhigeen sukuuti bay u jeedaan laakiin markii la gaadhay khilaafada cumar iyo cuثmaan maxay yidhaahdeen awow iyo walaalo ha wada dhaxleen muqaasamo waad garanaysaa cumar markuu dhimanayeybu wuxuu yidhi cumaan iyo u yidh wuxuu yidhi hawshanaa ila quman in jadka sidaa la yeelo cumaan muxuu yidhi haddaan ra'yigaada qadannana waa khayr ma xumo haddaan odaygii kaa horreeyey ra'yigiisi qadannana fa nicma ara'yu kaad wuxuu ahaa buu ihi eh, ra'yi aad u fiican odaygu ka horrey muxuu ujeedaa abubakar yacni sukuudkii buu leeyay shaafici fatw اbacd wasukuut اbaaqiin cinda saxaaba ma arka bur wax ijma la yidhahdo waxaanaad wadaan iga joojiye uu ku dagaalamaya shaafici qadiyadda waana masale iska dhib waxaa ka mid a ah tafdiilkii masalatu tafdiil abubakr wuxuu qabay wixii kharashaad ee maalee la helo ee ilaahay ummadda soo geliya dowladda bangigeeda ku soo dhaca muslimiinta in lagu qaybay si siman addoonka iyo xorka loo simo faqiirka iyo loo simo muxuu ahay midka haniga loo simo muhaajirka horee saabiqa iyo ansaariga qiimaha badan iyo acraabiga gadaal ka soo ruclay kullii laska la siiyo si biilka loo siiyo loo simo oo maxaa jira wuxuu yidhi dadkan ilahay dartii bay u islaameen hawaabkooda ilaahay baa gudi kara waxan waa adduunyo xandhada adduunkan u balbalqinanaa bui wax kana muxuu ah qurashiya iyo kana abnaa'u rasuulillaahi wa aalu beyt abubakar ma aaminsanayn cumar markuu khilaafada qabtay hawsho dhan wuu kansalay wuxuu yidhi nin walba wuxuu diinka taray iyo sida nabiga loo kala xigo yaa wax lagu qaybsanayaabuu ayib xasan ibni cali xuseen wuxuu siin jiray wax ka badan wuxuu siiyo cabdullahi ibni cumar oo muhaajiri ah ayb markuu yidhi aabba wiilashan usaama ibnu zayd oo mawlaa rasuulilaahi ah laban laab buu siin jiray wax ka badan intuu cabdullaahi siiyo aabbu waa sidee bu usaama anana ka weyn muxuu ahaayey kana soo horreeyey wuxuu igu dhaabana ma jire wuxuu ihi aabbihii iyo aabbaha nabigu aabbihii buu jeclaa buui zayd ibnu xaaria iyo cumar nabiga ooma sinayn buu marka ma dhici karta inaa idiin sima waxsiisyaha halkaasuu la maray aalubeytku u hormariyey wuu kala saaray quraysh iyo ansaar buu u horraysi waagi dambe saydina cali muxuu sameeyey halkii nabigu ku ogaa iyo wuxuu ku celiyey iyo meesha abubakar ku ogaa marka adilada uu daliishaday abshaafici qadiyadule waa adilo aan sahlanayn wey almuhim ijmac asukuuti waa ijmac nooca ah, muranka ka taagan yahay intuu sheekhu sheegayna bal aan ku gaabsanno wuxuu ihi min hayri daacin sabab la'aan hadday u aamusaan waxay kamid la mid tahay sukuudka ka muwaafaqatihim nasan inay waafaqeen si toosa ah laga soo qaaday wاlmukhtaaru sida la doortay xiinaidin mar hadday sidaa tahayna waxaa weeye tasmiyatuhu in lagu magacaabo midka asaga ijmaacan la yidhaahdo kamaa tusamiihiba hadda dhigan hoos wadaadku wuxuu kamaa nusamiihibaa ficnaan lahayd ayb ama ka tasmiyati in la yidhahdo waa dhib ma laha wadaadda waxay dhaheen ijmaaca sukuutiga aan dhahno ijmac ma aha laakiin aan dhahno waa xujo wa farqun bayna alijmaaci wاlxuja haddaad sheegi tiraada waa xujo waa ijmaac lama khilaafi karo ninkii khilaafana takfiirkiisu waa maxalu baxin laakiin haddaad tidhahdo shaygu waa xujo macnaheedu waa maxay waa daliil sharci ah ka khabari alaaxaadi walqiyaas nadar baa ka furan khilaaf baa ka furan mucaaradaa ka furan adilo kaleoad ku fiirisaa ka furan takhsiis baa ka furan taqyiid baa ka furan yani daliilkii sharciga ee khabarulaaxaad ama ahaa daahir kitaab oo kale baad ola dhaqmaysa marka iyada markaad tirado xujo laakiin mar haddaad ijmac tiraahdo ijmac lama khasiso lama nasakho lama mucaaradi karo lama khilaafi karo asagu baabkiisu waa baab gooni ah ayb marka farqigaasa udhexeeya kamaa tusami xuja aynu iskaga tagnay insha allahu taala wuxuu u gudbay sheekhu masalo kale ah <clears throat> wa culima anigana ra'y ahaan ijmacu sukuutigu inuusan ahayn baa ila saxan ila saxan maxaa yeelay waa ra'yu asxaabina wa imaamina sida raajixa ah aqwaasha laga soo guuriyey imaamka iyaga ee tilmaamaysa inuu xujo ka aaminsan yahna waxaan ku xambaaray cala taxqiiq suuradii ijmaaciga ahayd ahayd ida takararat الnaazilatu maca tuuli الzamaan baan ku xambaarayna waana tuwa sheekhu asagu ku miaaliyey ayb aslu masalana waxay u laabanaysaa meydku ma la xisaabaya qowlkiisu mise laba xisaabahayo wa culima waxaa la ogaaday min ictibaari kuli mujtahidiin tixgelinta in la tixgelinayo mujtahidiintuna waxaa laga ogaaday annahu laa yuktafaa lagu kaaftoomahayo biijmaaci shaykhayn haddii la ijmaacu waa in mujtahidiinta ummaddoo dhan ay israacdo ummadda qayb ka mida keligeed ijmaac ma aha lagu kaaftoomayo biijmaaci shaykhayn abubakar iyo cumar hadday isku raacaan mas'alo dhihi mayno waa ijmaac wadaadaha qaba ijmaac weeye adiladii khaaska ahayd ee ku timid hanaa shaykhayn iyo qiimahoodii iqtaduu biladiina macdi abibakar wa cumara iyo khulafaa raashidiin inay yihiin iyo in allaha jacala alxaqa calaa qowli cumar calaa lisaani cumar wa iyo haddii ummadihii hore waxay lahayen muxadauun mulhamuunay lahaayeen haddii ummaddayda mid ku jirana waa cumar haddii dabaday nabi la soo bixinayo cumar baa noqon lahaa yani ammaan iyo abubakr asagu dee wax dheerba cumar labadaa wada hadda isku lagoodudaan wadaada waxay dheheen masaladu masale ijmaaci ah wey ijmaacuna waa un xaqa in cismana ay hirgasho labadaa wadaad warkoodu waa macsuum ummadoo dhan ba ha khilaaftee wadaaddaa taaga laakiin eh, waa qadiyatu tarjiix sida raajixa ah eh, shaykhayn calaa mas'ala waa sababu tarjiixin ee ma aha ijmaac iyo xujo midna sida raajixa ah. faqad oo keliya waxaa kaloon eh, aan lagu kaaftoomin walaa yuktafaa biijmaaci alarbacati waxdahu afartu hadday israacaanna lagu kaaftoomi maayo ijmaac ma aha waa abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo caliy alkhulafaa araashiduun wadaaddaa yidhi waa ijmaac waxayna yidhaahdeen facalaykum bisunati wa sunati اlkhulafaaءi الraashidiin baa la yidhi almahdiyiin marka halkaasaan ku dhagnay waxaa la yidhi khulafadu way fara badan yihiin haddee maxaad afarta u qasd waxay dhaheen xadiidka safiina ku qaba mowla rasuulillah nabigu wuxuu yihi khilaafada sunnada ee minhaajka ku socota gadaashay minhaajkay ku socota waa soddon sano soddon sano marka la xisaabin waxay noqotay afartaas iyo lixdii bilood ee xasan ibni caliya oo lagu yay ku dhammaatay idan miaalkan waaqiciga fi siniin iyo qowlkan amrahayo ummadda inay sunnada nabiga ku dhagaan iyo sunnada khulafadu wuxuu keenay wadaday ku dhabaabciyeen afartaa wadaad inaan bidixiya midig midna looga leexan karin halkaasay ku dhageen ayb taasna waxaa la yidhi waa ammaan nabigu ammaanhaya wadaadaha inay sunnadiisi ay qaadayaan sharcigana ay dabaqahayaan ee kama hadli nabigu masale ijtihaadiya oo nadariya ah in meesha iyagu maraan la maro leanna sunnataa ma ah ayb ayb icmaal iyo ijraa sunna calaa majaariha buu nabigu ka hadlay kama hadlin baa la yidhi masale ijtihaadiya in warkooda la qaato adugu adilo badan baa loo sheegaa maslada afarta labadu iyo afartaa sii daran oo xoog badan afarta rag badan baa taageeraya wakada waxaa koon lagu kaaftoomi karin ijmaacu ahlilbeyt ahlubeytku hadday israacaanna ijmaac ma ah maxaa yeele waa طaa'ifa min alumma shaykhaynku arbacadu ahlubeytku kulligood waa gabal iyo qayb ka mida ah ummadda nusuusta loo deliishaday xujiyat اlijmacna waxay ka hadashay ummadoo dhan bacd اlumma marka warkii ma aha qowl اlumma ma aha wahum ahlu beytkuna faatimatu wacaliy wa najlhuma faatime iyo cali weeye iyo labadoodii ilmood alxasan wاlxusein waa curfi dambe waagi dambe ay yeesheen shiicadu iyo rawaafidadu ay yeesheen aalubeytka in la yidhaahdo intaas afarta laga dhigo waagor way ballaadhin jireenoo afartan iyo camaar iyo miqdaad iyo salmaan afarisi iyo abudar bay ku dari jireen intaas yani cali iyo caruurtiisii iyo faadimo iyo inta u nusraysay mina saxaaba oga nusraysay si khaas ah ayay aalubeytka ka dhigi waagidan waxay dhahaan kala reebna awsh waxaan ka ahayn cali iiyo faadimo iyo ubadkoodii meeshiiba soo gelay marka iyaduna inamaa yuriid اllahu liyudiba cankum rijsay ku dhageen ayb waxaa le rijsigan laga hadlay waxaa weeye waa qadabkii iyo cadaabkii iyo khizigi iyo dulligii macaasida weeyaane ma aha khata fi اlijtihaad bani aadam dhan baaba u yaa ku dhaca suubanahaaba yidhi bashar baanahay waa gafi waana asiibi karaa laakiin waxaan xagga rabbiga idinka sheego marnaba ku khaldami maayo waana xaqi sidiisa u qaata hadduu nabigu ay ku banaanaatay alkhata fi اlijtihaadaat maxaad moodaa cali iyo xasan iyo xuseen warkiiba jooji wey masalada marka lagu ammaanay aalubeytka iyo midda laga hadlaayo waa laba kala baaba khaldaminaa waxaa kaloo lagu kaaftoobayna walaa biijmac ahli qolyaha waxay dhaheen saxaabadii iyo taabiciintii ku noolaa maka iyo madiina hadday isku israacaan waa ijmaac ree kufu iyo reer basri iyo halkaas wadaadaha jiriy ee shaam iyo dimashqi iyo waxba laga soo qaadi maayo labadii midna waxaa weeye waa xaruntii suubanaha midna waa xaruntii nabiyullaahi ibraahim labadii xaram ee qiimaha badnaa weeye dadka fadhiya dadkay wax dheer yihiin si gooniha ah loo tilmaamo haddii si gooni ah way badan tahay maxaad ijmac ooga dhigteen wax kaloo dadka ku dhaamaan ma jir haddaan la qabanin bay yidhahdeen ayadna markaasi macno badan ma sii laha walaa biijmaac eh, aw labada magaalo wadaadaha ku nool hadday israacaanna ijmaac maaha alkuufa walbasra wadaadaha kuufiya basramaaga waxay leeyihiin saxaabada waagi dambe iyo culamaa lmuslimiin waxay u bateen qarnigii hore ee nabiga ku xigay casr alawal iyo casr aaniba maka iyo kuufiya basra waxaa iskugu tegey akaabirtii taabiciinta hadda haddaad maqasho kibaaru taabiciin haddii la sheego boqolkiiba sideetan waxay noqonayaan kuufiyiin iyo basriyiin iyo ciraaqiyiin bay noqonayaan maxaa yeelay madaniintu way yaraanayaan ee reer shaamku way yaraanayaan yemaniyiin ayagu waaba farakotays fartaa inay bixinin baa laga yaabaa ree mak reer maka ayagu wayba kasii yaryihiin dhowr wadaad baaba laga sheegayay marka waxay dhaheen meeshan maadaama ay tahay xaruntii iyo ma-wii culummada fiiro gaaraha loo loo yeesho kadibna ijmacooda hala qabto waaya walaa yugtafa lagu kaaftoomi biijmaaci ahli اlmadiina ahlu madiina lagu kaaftoomi maahayo idaa lam yakunuu haddaysan noqonin reer madiine iyo magaalooyinka lasoo sheego o dhan bay u talatani kula mujtahidi alumma mujtahidiinta ummaddo dhan ba hadday noqdaan waa khayr laakiin haddii ummaddii mujtahidiinta qayb maqan tahay ijmaac taasi ma ah masalatu ahli madiina eh, camal ahli madiina ijmaacoodu maalig baa xujaysta maalikiyiina way ku dagaalamaan laakiin muxaqiqiintooda laba shardi bay sheegeen laba shardi haddii la helo kaasi waa ijmac bay dheheen haddii laakiin la waayo ijmaac ma aha labada shardi waa maxay camalu ahli madiina iyo itifaaqu culamaai اlmadiina waa ijmaac goormuu noqdaa agtooda masaladu waa inay tahay masala laa taqbalu alijtihaad masأala laa majaala laha lira'y laa majaala fiiha lira'yi hadday tahay oon qiyaas iyo ijtihaad aqbalin waxay leeyihiin horta waa qodob qodobka labaad wadaadaha ijmaachayay reer madiina waa inay ama saxaabe ama taabiciin yihiin an yakunuu min aلصaxaabati aw الtaabiciin wa an laa takuna اlmasأala mima taxtamilu اlijtihaada wاlqiyaasa wاlra'ya labadaa shardi haddii la helo waxay dheheen itifaaqu mujtahidiin ay sheege Eh, almadiina waa xujay dhowaana ijmaac way soo suuro dhoweeyeen masaladu haddii la yidhi waa masale aan aqbalin ijtihaad iyo qiyaas waxay u eg tahay inay tawqiif iyo tahay hayb eh, ay ku ogaadeen bisharcin wa nasin wadaaddaha isku laguduuday reemidina waa muxuu saxaabi iyo taabiciin ayb labadaa waxay dheen qariin haddaan helo waan feerma haddii la waayo waa uun ka camali culamaai اlmuslimiin bay soo istaageen muxaqiqiintooda ibn cabdilbar baa ka mid a abuwad albaaji baa ka mid a ayib iyo ibn xasaar almaliki sida raajixana waa qariinaة الtarjiix maadaama abnaaء الصaxaaba abnaaء اlansaari wاlmuhaajiriin ay madiina u badnaayeen camalka muntashir ku noqda fii ahli اlmadiina min hayri nakiir wuxuu u dhow yahay inuu yahay shay manquula can الصaxaabati wa can rasuuli الlah marka qariinaة tarjiixa laga dhigo laakiin xujo sharci ah waxaa weeye yaan laga dhigin daliil bay u baahanta yidhaahdeen waanahu laa yushtarad wuxuu u gudba shardi kaloo muhiim ah oo aad loogu dagaalamo oo ah wadaadihii ijmaacee masle ku ijmaaceen nafarba uusan ka hadhin ijmaacoodu goormuu xujo noqonayaa qaaica linisaac oo ku laasimaysa calayka wa calaa kulli shaksin wa cala almujmiciina anfusihim wadaad waxay dhan waa inay leedaan markay iyagu dhammaadaan raggii ijmaacay markay lugta la baxaan oy dhammaadaan kadib yuu daliil dhammaystira noqonayaa oo ijmaaca oo nin meel aan ah laga maari karin intay wadaadihii ijmaacay nool yihiin oo casrigooda uusan dhammaanin loodkaana uusan firgu-in waa la khilaafi karaa waa laga noqon karaa bal ayagiibaa mar labaad shir intay qabtaan bay ka noqon karaan bay yidhahdeen marka inqiraad alcasri baa loo yaqaana masalada masaladaas yuu hadda u gudbay wa waxaa kaloo laga ogaaday maxaa laga ogaaday ti itifaaqu mujtahidi alumma tacriifkiibay kulli waxan o dhan ka baxaayeen mujtahidiinta ummadoo iswaafaqa fii zamani min alasmaani bacda mowti muxamadin calaa xukmin walow kaana dunyawiyan muusan sheekhu kugu dan tacriifkii bishardi an yanqarida alcasri kuma dhihi marka halkan bay ka bixi waxaa kaloo laga ogaaday ictibaaru kuli mujtahidiin anahu laa yuktafa anahu laa yushtarad inaan la shardinaynin inqiraadu اlcasri zamanku inuu dhammaado loodkii ijmaacay inay dabar go'aan taasi marka eh, sida raajixa ah eh, inqiraad اlcasri ijmaaca sukuutigaa waa loo shardiyaa ijmaacaadkana looma shardiyo ijmaaca sukuutiga maadaama kuwa kale uu ka tabar yaraa intaasoo ixtimaal iyo sababna ay dhici karto ruuxu inuu u aamusay loodkii ijmaaca inay leedaan oy dabar go'aan fii xujiyati اlijmaaci sukuuti waa sida raajixa ah lianna alimaam muxuu ah saliim araazi alimaam min aimati shaafici asxaab alwujuuh wuxuu soo guuriyey ijmaac iyo laa khilaafa inuusan jirin fi ishtiraati inqiraadi ijmaaci alcasri fi alijmac الsukuuti nimanna waa ka niqaasheen ijmaaca wadaadka uu soo guuriyey wax badan oo lagaga niqaasha aniga ma arag wadaadka birmaago isku day alfiyada inuu ka niqaasha laakiin ma niqaashan xoog badnay maxaa yeelay ijmaaca sukuutiga haddii imsa maxaa xoojinaya in loo shardiyo inqiraadka waxaa xoojinaya inta hadda uu shaafici soo sheegay saxaabada masaladii hadda aynu soo marnay maxay ahayd beycu umi اlwalad waxaynu soo marray masalaة اljadi wاlإkhwa waxaynu soo marray shaarib اlkhamr xadkiisii maxaa kale atafdiil tafdiil fi اlcaطaaya aljad wاlإkhwan inta waa maxay shaaficiyadu masaalkay u daliishadeen in inqiraad اlcasr uu shari yahay fi ijmac sukuuti kuwaasa ka mid a saxaabadii horaan ijmaac intay noolaayeen cali ragga horu ku jiray kulli wuu soo joogay laakiin marka iyagu leedeena saa ku dhammaadaan isku laguduudaan wixii ka dambeeya lama khilaafi karo intay laakiin nool yihiin far baa furan bidaliil mukhaalafati caliy wa kada wa cumar liabi bakar wa cali licumar ilaa aakhiri masaa'il fara badan baa meesha ku imanaya marka intaasoo qarin inagoo hayna waaqica fii cahdi saxaaba iyo ijmaaca wadaadku soo guuriye la yidhaahdo saliim araazi marka lasu keeno ra'yiga horaanna ay ixtimaalaad taagnaayeen fii sababi sukuut aad u fara badan waxay la tahay in la yidhaahdo la kala qaado la yidhaahdo inqiraad اlcasri looma shardiyo fi اlijmac اlmansuus اlmanquul ka midka asagu nudqiga qowliga ah waynu gaari doonaa waa looma shardiyo iyo midka ficliga ah ee nin walba uu sameeyey haddii la helaba laakiin midka sukuutiga ah ee sukuutu bacdin iyo wa tasriixu bacdin aynu xujaysanayno waa in loo shardiyo bacdigaas inay e, dabar go-aan macnahaasa soon baad moodaa waana masale laga laga e, lagu dagaalamayo sheekhu wuxuu uhi waxaa kaloon shardi ahayn walaa kownu lmujmiciin kuwii ijmaaca inkool mujmiciin kuwii ijmaaca inuu ku dhex jiro inuu ahaado fiihim gudahooda cafwan imaamun macsuumun imaam la dhowro laga dhowray xumaanta walow ictiqida haba la rumeeyo baailan weeye wujuudu wujuud lmacsuum shiicuu ku gadaalxooraya alimaam almacsuum majhuulkii maqnaa ee sirdaabka ku jiray ee aaminsanaa shiica waxay dhaheen ummaddu ijmaaceeda waa macsuum waana xuja laakiin bashardu hadduu ku dhex jiro imaamkii macsuumka ah imaamkii macsuumka waxaa le haddii imaamka macsuumka kudhex jirka uu shardi yahay asaga unbaa xujaa mooye ummaddu xuja ma ah liannahu laa yajuuz eh, eh, eh, mxuu ahaa alidaafa ila alcila maa laysa min alcila cilada ama shayga muqtadaha ama sababka lxukmiga ama shardu lxukmiga ama cilat lxukmiga ma bannaan in loo lagu biiriyo loo tiiriyo waxaan waxba u tarin ciladii iyo sababkii iyo xukumkii marka imaamka macsuumkan ku daaya baashe hadhihina ijmaaca ummadda bishardi an yakuuna fiihim imaama macsuum marka ictiqaadu wujuudina waa baal waa khuraafo in imaam macsuuma uu jiraan asna waa khuraafo kale aan shuqul ku lahayn diinteenna laakiin maadaama kutub usul lagu sheegay halaska sheegsheego ayb <clears throat> sheekhu wuxuu u gudbay furuuc ka baxaysa masalada oo masaladii loo yaqaanay laabudda ummadda nabi maxamed markay ijmaacayso masalada isku raacahayaan shaygan waa xaaraan shaygan ma bannaana waa bannaan yahay leeyihiin waa bisharti in in ay ka duulaan qariino iyo mustanad meelay cuskadeen waa inuu jiro haddii laakiin dhahaan shir noo qabto waxaan isku raacnay waxa inuu xaaraan yahay waxa inuu bannaan yahay waxa inuu waajib yahay meelay cuskadeen ay ursadeenna aysan jirin waxay noqonaysaa altashriicu biالra'yi اlmujarad wahuwa kufru wa baطil cinda ahli اlcilm in ra'yi mujarada wax lagu dejiyo buu noqon waana kufri iyo baail cinda ahli اlislaam marka waa in la helo wadaadahan ijmaacay wuxuun diinta ka mid ay ah ursadeen oy dabagaleen oy dheheen waan ku dul dhisnay ayb masalada halkaasay u socotaa aluulى waxaa laabudda waxaan laga maarmayn lilijmaaci ijmaacii sharciga ahaa min mustanadin meeluu cuskado walow kaana mustanadkuba ha noqdo qiyaasan sharciya ahlu daahirku waxay dhaheen laa yakuun mustanad qiyaasan daahiriyadu waxay dhahdeen mustanadka ijmacu cuskanayo qiyaas ma noqon karo waxayna ka duulayaan inuun qiyaasku agtooda ahayn min adilati sharci waa ayaga badankood marka la yidhaahdo amaa abu daawuud daahiri abu sulaymaan iyo ibnu xasam waa lagu wareeraa waxay qabaan almuhim ninka le ibnu xasam wuxuu ka soo guriyey daawuud adaahiri inuusan inkirsanayn qiyaaska jaliga ah ama asaga ibn xasama jeli iyo khafi kulli waa diidan yahay dhammaan wuu inkirayaa waxaa idinku qiyaas u taqaanaan wuxuu hoosgelinayaa min baabi dalaati اlalfaad tawsiic buu lafdiga ku samin dalaaladiisa kadibna halkaas ku xaraynaya marka masale adoo wadaadana qaab kale uusoo guuriyaani wiilkiisii ibnu daawuud daawuud wiiluu dha asaguna mujtahid ahaa asagu waxaa laga soo guuriyaa inuu yidhi cilladu hadday mansuusa tahay ama qiyaasku uu jeli yahay waxaa weeye waan ogolahay wixii laakiin mustanbada cirka la aada wadaadow almuhim laabuda lilijmaaci min mustanadin walow kaana mustanadku waa maay waa ayu daliilin sharciy daliil sharci baa loo jeedaa ظaahiru kitaabin ظaahiru sunna qiyaas waa in daliil sharci ah uu ijmaacu cuskan yahay haddii kale wuxuu noqonayaa tashriicun bira'yi almujarad walow kaana qiyaasan waxay qiyaaska wadaaduhu ku miaaleen inta kale waa iska garanaysaan qiyaaska dhib badane waxaa qiyaaسku mitaalu ah ijmac guntamay mustanadkiisuna uu qiyaas yahay saxaaba waxay ku ijmaaceen calaa imaamati abibakr asidiiq radi allahu tacaala canhu imaam iyo khaliifa in laga dhigo lana doorto markii saxaabay qaybo ka mida ah la weydiiyey sayidina cali baa ka jawaabsay ibnu shaahiin kitaabkiisa madahab ahlusunna uu ku sharxay bayhaqina waa wariyay aharka iyo musanafaadka qaybo ka mida ah. ee wuxuu yidhi waxaan oga raadli noqonnay buu idhi radina lidunyaana man radiyahu rasuul lidiinina buu idhi radina lidunyaana adduunyada inaga waxaan oga raali noqon inuu noo maamulo oo amiir noo noqdo ninkuu oga raali noqday rasuulku diinta iyado inuu salaadda naga bixiyo marka alimaamatu الsuqra oo salaadi ah yay oga qiyaas qaateen alimaamatu اlkubraa alimaamatu اlkubraa bay maqiis ka dhigeen alimaamatu suqrana maqiisu calayhi bay ka dhigeen xukunkuna waa maxay kana in imaam laga dhigo kana laga dhigo muxuu yahay cillada jaamicada ah maadaama suubanuhu uu raalli ooga noqday abubakar fi اlimaamati الsuqra annagu waxay dhaheen imaamat اlkubra adduunyada khusaysaa ka sii mumsaadi diinti waa min baab waa qiyaas اlawlowi way la aadeenba saxaabadu ayib marka waa maxay waxay dhaheen waaqi ijmaacun mustanaduhu alqiyaas baa lagu miaalay adugu almuhim waa masale iska dhiman inta aan kaga tagno walow min qibali اlmujtahidiin aladiina ajmacuu nacam laa yajibu cilmuna bاlmustanad wuxuu ihi walow kaana qiyaasan ayb walow min qibali اmujtahidiin qiyaaskaasi haba ka yimaado hadduu doono mujtahidiinta aladiina ajmacuu mujtahidiinta ijmaacayba qiyaasu ha ka yimaadee waa maxay mustanad waa inuu ijmacu yeesho hadda taansaina maay ijmaciyuu ka yimid ijmacuu ka yimid mujtahidiinta ummadda qiyaaskana yaa sameeyey oo ku ijtihaaday laftirkoodii muhimaddu waxaa ijmaaciinu waa inuu meel cuskado daliil sharciga ah walow kaana qiyaasan saasaa loo jeeda aan ka soconno wuxuu sheekhu u gudbay laakiin iska ogo bui laa yajibu ma waajibayo cilmuna bilmustanad inaad mustanadka ogaato ijmaacu hadduu asaxo oo uu sugnaado asagaasaa kugu filan bal mustanadkiisa inaad sii baadha laazim ma aha xusuulu ijmaaci yartaficu bihi اnadar muxuu ahaayey fi اlmustanad ijmaacu asixidiisa waa aayad soo degtay waa xadiid soo yimid waa muxuu ahaaye ijmaac sugnaaday sugnaanshiisa kaaga filan inaad mustanadka eegto laakiin isago min xayu اlictiqaad laabudda likuli ijmaacin min mustanad suusan u noqonin tashriic bira'y almujarad macnaha markayaan lagu khaldam saasaa loo jeeda waa idinkii habeen dhaweyd manhaajka intaad sheegteen hawla in aaminto in mustanad jiro ayib wuxuu ihi wاlitifaaqu bacda اlاkhtilaaf masale kale u gudbay oo dhib badan fi اlusuul wuxuu ihi wاlاkhtilaa itifaaqu itifaaqa ay mujtahidintu iswaafaqeen ee ijmaaceen bacda اlاkhtilaaf ismaandhaaf dabadii ijmaacun صaxiixun way itifaaqaas ijmaacun صaxiixun way itifaaqaas waxaa weeye laba suuruu leeyahay laba suuruu leeyahay ikhtilaafka hore ee jiray iyo itifaaqan dambe ee yimid laba suura ku jirta khilaafka hore waxaa loo qaybin inuu yahay khilaaf sugnaaday iyo khilaaf aan sugnaanin khilaafun istaqara iyo khilaafun lam yastaqir khilaaf aan sugnaanin oon muddo qaadanin oo nin walba tuuqaba intii la ogaado aan nin walba iskii u dhaqaaqin kaa asaga ah khilaafkiisu ictibaar ma laha alkhilaaf aladi lam yastaqir haddii ijmaac dambe ka daba yimaado ijmaca waa ijmac saxiixa miaalhu saxaabadu waxay isku khilaafeen fii maanici zakaa magaal baa mise waa muslim malala dagaalami mise lala dagaalami maayo dood yar oon wakhti qaadanin baa la galay kadibna maxaa la iskugu biyo ra'yigii sayidina abibakr ijmaacaa dambe waa ijmaacun saxiixun xujatun bilaa khilaaf lianna khilaafkii ka horeeyey ee saabiqa ahaa lam yastaqir cumar intuu ra'yi qaatay miyuu gooni u dhaqaaqo abubakar anu saasan qaba laakiinaan wada soconno miyuu yidhi maya ma dhihi say ku dhici kartaa way dhici kartaa doodba bilaabatay maxaa lagu kala dhaqaaqay biitifaaq waa la iswaafaq muranka yaree noocaasoo kale ah waxaa loo yaqaanaa khilaaf lam yastaqir marka ijmaacun bacda khilaafin saabiqin khilaafkaas saabiqa hadduun yihiin khilaaf hayr mustaqir ah oon sugnaanin mataa ayadu waxaa weeye waa ijmac saxiixa amaa khilaafka istiqraaray ee sugnaaday ee mujtahid balb wuxuu qaba la ogaaday ee lagu kala dhaqay dhanaha lagu kala cabay kadibna wadaado dambe iskuligu duudeen khilaafka ijmaca asagoo sida raajixa ijmac ma sida raajixa laakiin aan sheekha horta aan dhammeeyo sawaaun kaana min almukhtalifiin itifaaqaas dambe waxaan kala qaad lahayn mukhtalifiinta qudhigooda ha ka yimaado saxaaba marka hore iskhilaaftay mudda khilaafka lagu dhaqmay nin walba ra'yigiisi waaga dambay isu yimaadeen waa isku raaceen kala qaad mal lanna khilaaf farood sugnaaday weeye bacdahu ijtifaaq aw min hayr ama culummo kale ka yimaado taabiciinta ijmaacaan bacda khilaafin fi saxaaba ama khilaaf fi taabiciin atbaacu taabiciin ha ijmaaceen bacdahum kala qaad malaha buuri walow bimowti axadi اlfariqayni labadii kooxood ee iskhilaaftay mid ka mid ah haduu dhinta xataa inta dambana bis ay soo haraan waa ijmac saas wadaadku qabaa laba aaifa iskhilaafa masle isku qabteen khilaaf istaqaru sheekhu ka hadlaya hadda ma aha khilaafkii hayr mustaqirka ah lannu maadaama uusan asagu eh, khilaaf ku jirin inuu ijmac kaa yahay maba soo qaadinba banaanku iska geeyey kadibna kooxda diidaneed maslada inagu diidaneed yaaba tii alla ku timid maxaa soo haray inteenni kale iswaafaqsanayd xilliga hadda aynu taagannahay maxaynu nahay mujtahidiya alummaan nahay haye ma iswaafaqsanay haa bacda mowti rasuulilahi ma tahay haa xukum sharci ma isku raacnay haa maxaa soo baxay shuruuddii iyo arkaantii ijmaaca la helay leeyihiin ayib marka masalada waa masalo dhib badan laba laba mustanad bay ku taagan tahay masaladan waxaa loo yaqaanaa hal yarfacu alijmac اlaaxiqu alkhilaaf الsaabiq khilaaf الsaabiqna waxaa looga jeedaa saan loo khaldamayn tii hadda aynu sheegna ahayd khilaafkii istaqara alkhilaafa aladi istaqara itifaaq laaxiqa ama ijmac dambeoo laaxiqa ma korma burinhayaa khilaafka hore saabiqa ahaa waana alkhilaaf aladi istaqara waa masala ee usuuliya aada laiskugu hayo sawaabkuna waa inaan ijmaacaasi uusan jirin laba mustanad bayna ku taagan tahay mustanadka kood waxaa weeye waa in laba muqadimo la helo midda kood waxaa weeye masalada laftirkeeda khilaafi ah oo khilaaf horeeyey ijmaac ka dambeeyey ijmaaca kaa ijmaac ma yahay mise ma aha dawaa'if iyo jumhuur mutaqadimiin waxay qabaan kaa inuusan ijmaac ahayn mutaakhiriintan dambe waa ijmaac bay leeyihiin nadariyadda marka uu taag eh, labada muqadiman ku sheeg mid waxaa weeye eh, hal halilmadaahibu tamuutu bimowti asxaabiha madaahibtu ma ku dhimataa eh, kiilaha dhimashadii saxaabaa sidan qabtay saxaabada kalena sida ay qabeen kuwii sida kala qabi baa leeday oo dhammaaday ilaahay oofsaday inti kalaa soo hadhay haddaad qabto saxaabada marba hadday dhinteen warkoodii waa hadhay maxaad dhihi intan unbaa warkooda la qaban baad dhihi haddii laakiin aad qabto almadaahibu laa tamuutu bimowti asxaabiha waxaad leedahay khilafki weli waa taagan yahay wadaadkii maxamed ha dhinto muxuu ama cali ha dhinte laakiin warkiisa waa taagan yahay saa haddaad tidhaahdana madaahibtoo dhan baa dumi shaafici uu dhinto kutubtiisa hala gubo maxaa yeelay wuxuu qaboo dhan ba layska turaa imanaysa soo maa shaafici baa sidaa orwaagu noolaaba hadda ma jira iska dhig abubakar baa qaba hadda iska daawo dhimi hadda hala tuuro bay aafa ka imanaysa midda labaad ay ku taagantaha waxaa wey lagu diida ijmaaca laaxiqa ah bacda khilaafin saabiqin istaqara lagu diidayo waxaa shardi ah in la ogaado inuusan jirin axad muslimiinta ka mida ah oo qabo ra'yigii hore yaa ogaan kara mar hadday saxaabo kale iskhilaafto oy culummo iskhilaafeen kadibna khilaafka uu sugnaaday oo la kala tegey waxay caadadu u badan tahay wadaadihii horee khilaafka qabay qaybo ra'yigooda in ummadda la helaya qayb aaminsan waa in la soo xaqiijiyo an laysa hunaaka axadu yaquulu bimadhab الsaabiqiin way adag tahay wa hada mutacadir bu ibnu tamiya yidhaahdaa tanna kalena almadaahib laa tamuutu bimowti asxaabiha labadaa mas'alo ayay ku taagan tahay diidada la diidaya khilaafka saabiqa ah in la tuuro ijmac dambana la tixgeliyo iyadoo sidaa tahay waa masale la isku hayo masale la isku hayo adiladan waxay taageeraysaa in aan hawshaa sugnaanaynin hawsha inaysan sugnaanayn inuusan ijmaacayn baa taageeraysa marka intaa un ila quman in la tago in lagu daayo insha allahu tacaala kan dambe walow bimowti axad ilfariiqayn taas jumhuur usuuliyiin ma qabaan haayadan dambe walowda ah waa madhab bacd alxanafiya wاlmuctazila ayb wuxuu gudbay masalo kaleo iska dhib badan sheekhu wuxuu yihi wاlأkhdu bأqali maa baa loo yaqaana alأkhdu bأqali maa waa min adalaa'il اmukhtalifa adilada la isku haye mukhtalafada ay ku jirtaa inuu dib u daayay ahaydu xagga geeyo laakiin maadaama ijmaaca u yar eg tahay saasuu meesha sheekhu u keenay wlahdu qaadasho la qaato biaqali maa qiila wixii yidhi wax ogu yar axkaamta lagu sheegay masaladan laysku hayo xukunka ogu hooseeya ogu yar in la qabsado cinda intifaaءi daliil daliil marka la waayo qadiyadda khuseeya yaulu akhdigaa wuxuu ku biyo shubanayaa ilaa akhdin bimujmacin calayh qaadasho la qaatay shay lagu ijmaacsan yahay marka waa ijmaac iyo ma aha waa xujo iyo ma aha inuusan ijmaac ahayn waa sida raajixa fi kutub اusuul laysa bijma alhdu baqali ma qila ijmac ma aha inuusan ijmaac ahayn waxaa kugu daliila jawaazu mukhaalafatihi alhdu baqali ma qiil waa min usuuli madhabina laakiin waxaan ogol laha in lagu khilaafi karo ijmaacna waxaa ka mid ahayd axkaamtiisa u khaaska way iman doontahay inaan la khilaafi karin hadduu ijmaac yahay shaaficiy alhdu biaqali maa qiil seed u banayseen in la khilaafo min الdlاl عlى أnhu laysa bإجmاci wa maxay waa jawaaزu mukhaalafati bأqali ma qiil laba qayd baa shard u ah qaacidadan ku dhaqankeeda cindana qaydka koobaad waxaa weeye isagaaba sheekhu kuu sheegay waa in daliil la waayo daliil khaas ah oo sharci oo masaladan khusay waa in la waayo ayib labo waa in waxaa la isku hayee masalada uu yahay fii muqadar biاجtihaad taqdiirad baabu taqdiiraad baa la geliyaa wakti iyo zaman iyo xad bay khusaysaa masaladu mowduuceedu alakhdu biaqali maa qiil wa an yakuuna muqadaran biijtihaadin shay ijtihaadan lagu qadaro lagu qiimeeyo waa in la isku hayo xukumkaasna asalkiisu uu yahay albara alasliya shay dimadu bini aadamku ay beriye asal ka tahay asaguna hadda laysku hayo taqdiir iyo intaa halagu jaangoyo intaa yaan laga dhigin waa inuu noqdo ayib marka labadaa markaan helo meel ay tahay annaasu alasl fi الnaasi dimatu bara'atihim can hada اlxukmi iyo xukumka laysku hayo inuu taqdiiru shayin labada haddaan helo daliilna la waayo haddaba shardiga asaasiga ah waxaan leenahay waxaa waajiba in la qaato aqwaasha culimmada meesha ku timid midda u yar miaaluhu diyat اlkaafir kaafirka kitaabiga ah wadaadda waxay dhaheen diyatu wa ka diyati muslimin waana madhab alxanafiya jamaaca min ataabiciin ruuxa muslimka magtiisoo kale weeyay dhaheen nin waxay dhaheen maya diyatuhu waa nisfu diyati الrajuli اlmuslim ruux nin muslima niskii buu leeyahay wadaadda waxay yidhaahdeen ma ahe waa uluثu diyat اlmuslim annaga shabcaani waa uluثu diyat اlmuslim lanna uluث iyo nis iyo buud oo boqol ah maxaa u yar ulu halkaas marka waxaan qabsanaynaa inuu yahay biaqali maa qiil lanna wuxuu ku biyo shuban buu ku yidhi inaad qaadatay bimujmacin calayh ninka diyadu waa boqol yidhi soddon iyo saddex soo ma qabo wuu qabaa ninka diyadu waa konton yidhi soddon iyo saddex wuu qabaa ee waxunbuu ku daray kii boqol waa soddon iyo saddex oo lagu daray lixdan iyo lix kale lagu daray buu ku leehay kii kontonku yidhi xulib waa soddon iyo saddex lagu daray labaatan iyo mise toddobiyo toban baan dhahaa toddobiyo toban lagu daray marka kulligood waa maxay kullu man zaada fahuwa yaquulu bilaqali marka yaulu e, ilaa akhdin bimujmacin calayhi saas oga jeeda tusaale hadda aan bixinay amiladiisii waxaan leenahay alasl waa maxay waa baraa'atu dimmati اlmuslimi min diyat اlkaafir horta kaafirkan diisan aan beri ka ahay wey wadaadduhu intay waajibin midda u yeedhaed aan qabanno daliil khaasana ma jiro waxaynu isku haynana waa taqdiiru diyatin waa ijtihaadun fii muqadarin shay la qadaray oo diyo ah amilado dhanba qiyudoo dhanba waad ku aragtaan taa waxaan kaga ixtiraazaynaa masalat اljumuca afartan wadaad in la hela mooyeen jumcadii ma waajibaysaanidhi oo shaaficiyo labaiyo toban bay ku asix jumcadaa la yidhi saddex bay ku asixi baa la yidhi konton bay ku asixi baa la yidhi dhowr iyo toban toban intaasoo qolba afartan maxaa u tihaahdee soo idinka yidhi alahdu biaqali maa qiila waa waajib waana sharci waxay dhaheen waxaad ka baxdeen shardiga idin qabanay meesha la isku hayo waa inuu yeeshay aan asal beri ka nahay jumcaduna asal waa maxay annaasu waa mashquuluun ama waa mashquulaة dimamuhum biاljumca bisalaati اljumca dhiciddeedu iyo rididdeedu can dimatika waa inuu ku yimaado bishayin muxaqaq afartan wax ka yarna inayn ku dhacaynin baa meesha taalla marka afartan ka yar ma soconaysaan leen farqu marka waa in shaygu asalkaada ay tahay dimadaadu beri ka tahay marka akhdu biaqali maa qiil baa socon hadday alaslu mxuu ahaay adima ay tahay ku dhici maayaan leenahay ilaa bimuxaqaqin farqiga yay keenaan wadaado adu itiraabaad baa iska jira laakiin muhiimaddu hadda waa inaad masalada suuraysato wax badan igama sii khusay sheekhu wuxuu u gudbay wa kharqu lijmac kharqu lijmac buu u gudbay sababkan waxaan idhi akhdu biaqali maa qiil tarjiixa laga dhigo tarjiixa laga dhigay laga dhigin xuja sharciya ayib leanno inay daliil sharciga noqoto adilay u baahan tahay adilana ma hayno laakiin inaad tidhaahdo alaslu waa bara'at dimma aqwaasha culimmada meeshan ku jirta kanaa ogu yar bal horta aan dhahna kan baa ah ma ijmaci muslimiinta hadduu guntamo waa daliil sharci ah lama khilaafi karo sida aayadahan loo khilaafi karin in axaadiista loo khilaafi karin falidaalika saa darteed ayaa yamtanicu waxaa reeban ixdaaثu qowlin ثaaliثin qowl saddexaad in la soo dariyo bacda اlitifaaqi inta laisku waafaqay kadib calىa qowlayn laba qowl walow kaana ahaaliu qowlka saddexaad ee muxdadkaba ha noqdo tafsiilan faahfaahin labadii qowl udhaxaysa idaa kaana markuu yahay fiihi fi اlqowl الثaaliث mukhaalafaة likuli minhuma khilaaf labadii qowl buu khilaafsan yahay masalo dhib badan weeyo ixdaau qowlin ثaaliث baa fi usul loo yaqaana sheekhana waa kuu sheegay kharqu اlijmaci waa muxaram biاlitifaaq bilmukhaalafa laakiin waxaa la yidhi war suurada ah wadaadihii mid masle waxay dhaheen waa xaaraan midna wuxuu hi way bannaan tahay wadaadaha yidhi sida weeye qolya waxay dhaheen waa sida ayib qowl saddexaad haddaan keenno oon labadii midna ahayn ma noqonaysaa mukhaalafa lilijmac ma noqonaysa taasaa la isku hayaa waxaa loo jeedaa hadday saxaabadii laba ra'yi masle ka kala qaataan meesha marka la fiiriyo ijmaac dimni ah ku jira maxaa yeele saxaabadu waxay ku koobeen nadarka iyo ijtihaadka meesha ku jira laba mid un inaad tirahdo waa xaaraan iyo inaad tirahdo waa xalaal aad tidhaahdo inaad tidhaahdo waa waajib iyo inaad tidhahdo waa mubaax labadaa qowl bay qaateen waxaa laga fahmi dibna laga fahmayaa qowl saddexaad meesha ma iman karo hadduu imanayo annagaabaa saddex kala noqon lahayn saxaabada annagaaba afar u kala jabi lahayn haddaan laba qaybood keliya u kala jabnay taa macna waxaa weeye nadariyad saddexaad meesha ma soo geli karto mar hadday hawshu sidaa tahay haddaan war saddexaad keenna xaalkiisu muxuu yahay warka saddexaad labaa loo qaybiyaa inuu yahay khaariq likila اqowleyn iyo inuu yahay mufasil waafaqahaya labada qowlba darafka waafaqahay hadduu yahay khaariq likila اqowleyn asagu waxaa weeye lama ogolo waa mamnuuc miaal toos ah oo maysan keenin wadaaduhu laakiin masale iyagu ay u qaateen inuu ijmac ka jiro aan soo qaadno saxaabadu waxay isku khilaafeen fii baab اljad wاlkhwa isku khilaafeen awowgu iyo walaalahu ha wada dhaxleen oo muqaasamo ah iyo maye awowgaa xijaabaya walaalaho waa reeban yihiin awowgu waa kalaab laba qol ma tamise maaha awowgu waa yariu maca اlkhwa waa qowl iyo laa yariu اlkhwatu maca اljadina waa qowl xirmaan اlkhwa iyo muqaasamatu maca اljadi ama muqaasamatu eh, aljadi maca اlkhwa iyo xirmaan اlkhwa labadaa qowl soo saxaabadu ma qabaan ayib haddii la helo wadaad qaba walaaluhu ayagunbaa wax dhaxli awowguna waa xijaaban yahay waa qowl saddex ah waa qowl ثaaliث laakina waa maxay labadii qowl buu burinhayaa waxaa laisku awoodo awowga ha wax dhaxlo marnaba yuusan qadin baa laisku ogaa marnaba yuusan qadin inuu keligii wax dhaxlo walaa xijaabe iyo inuu la qaybsado la dhaxlun baa laisku ogaa nin baa farta taagtoo mar dambe yidhi qowl dambe keeno wuxuu yidhi anugu waxaan leeyahaye eh. alikhwatu yariuuna awoguna waa saaqid yuxja bilikhwa marka waa khaariq qowlka asagaa wamaca dalika wuxuu ka sugan yahay zayd ibnu haabit iyo cabdiraxmaan bn hamn alcashcari fatwada ayadaa zayd ibnu haabit baa mar qabay waagi damba ka noqdo wاlmadaahib laa tamuut bimowti asxaabiha cadaan ibn kamni asna wuu qaba ibn xasan baa ka soo muxaala mjlka koob tobnaad an boqol toban iyo afar kaasoo waxaa loo yaqaana qowl khaariqa kaas mamnuuc weeye tusaale kale ku misaaliyeen wadaaddu waxay yidhahdeen culummadu qayb waxay qabaan neefka bisinkiisa laga tegey waa bakti iyo maye waa xalaaloo dhib ma laha labadaa qowl waa qowlay haddii wadaad yimaado yidhahda qol mufasilan keenaya oo ah haddii kas looga tegana waa xaaraan haddii ka ma looga tegana waa xalaal waa qowl mufasil ah labada qowl dhan buu ka waafaqay labada qowl dhan buu ka waafaqay marka kaam yaa hada u waafaqay qolihii yidhi waa xaaraanna wuxuu ku waafaqay marka kas looga tegay qolihii yidhi waa xalaalna wuxuu ku waafaqay marka kama looga tegey qowlkaasaa mufasil loo yaqaana kii labadii qowlba burin hayeyna khaariq baa la yidhahdaa taasuu kugu kala qaadasho mxuu walow kaana haalidu tafsiilin ba allah ka dhige ma bannaano idaa kaana fiihi mukhaalafatan likulli minhumaa wuxuuna u qowlkii mufariqa ee khaariqa ahba ujeeda ee naaqidka ahaa likilaqowleyn likila hadduusan labadaba khilaafaynin laakiin uu tafsiilin hayana way bannaynayaan wadaadaha qaarkood waxay qolyahan dambe salafiyadu ama wahaabiyadu u daliishadaan ijmaaca ee qowlka aalidka ee khaariqa ah likal qowleyn masalatu asafar ilaa ziyaarati اlqubuur in loo safro qubuurta in la booqdo oy la yimaadeen qolyihii ashaaciriyo suufiya qaadiriyo waa qowl khaariqa likal qowleyn salafku waxay qabeen laba qowl qole yidhi looma safri karo waa xara in loo safro safar ziyaaro cibaado waxaan ka ahayn labada masjidee waaweyn ayb buqca mucayana oo barakaysi loo aado iyo cibaada loo aado oo safara ma banaano abu hurayre iyo abubasrat alkhifaari iyo jamaca min asaxaaba wataabiciin ayaa laga soo guuriyaa madaahibtana maalikiyi xanaabilaaba dhasha dhigtay waa qowl muxarim ah iyo qowl odhanaya way bannaan tahay oo cero badan shaaficiye fara badan bacdu almaalikiya walxanafiya jawaaz iyo taxriim baa labadaa qowl baa jirta caan ahayd waadamba maxaa yimid istixbaabu الsafari ilى qubuur اlanbiyaai wاlwliyaai wاladrixa istixbaabku sunanimadku waa maxay waa qowl mukhariq ah cafwan khaariq ah naaqid likal qowleyn jawaaskiina wuu ka hor imanaya farqun bayn اljawaazi wاlistila kana waa qurbo kana qurbo ma aha taxriimki labadu waa ku dhacay iska ogaada ibnu taymiya baraarujiye meelay u dhaqaaqan ashacira waa waaye marka in la caayo gefigiisaba hala abto hayaan baa la yidhahda may waa la dhaqaajin waaye subkiba xataa ku rafadoo dhaqaajin waaye war usuusha islaamka soo mara ama wax dadaan iskaga hadla buui marka waa runtii sax wey ma jiraan qowl uga horeeya wadaadahan dambe oo odhanaya yustaxabu asafaru ilaa ziyaarati اlqubuuri wاladrixa ayb mujarad safar baynu ka hadlaynaa ha khaldamina hadda ziyaaraة اlqubuur waxaa weeye xataa qubuurulkaafiriin baa la booqan karaa oo waa sunno waxa la ysku hayo waa in loo safro oo loo sahay qaato oo salaaddii la yidhaha hebel waa safray xag u safray qabarkii qabrigii hee sheekh ooyahaye ayb aad fahanteen baa aan ka socdo taar iskaga tagdho qowlka asagu mufasilka ah aan ku miaalina miaal xayi ah miaal xayi ah aan ku miaal masalatu alagtariya cafwan alqaraaweyn alcumariyatayn zawjun wa abawaan ama zawjatun wa abawaan maxaa laisku ogaa saxaabadu labay ahaayeen niman yidhaahdo hooyadu ulu jamiic ilmaal bay qaadan oo ibnu cabaas iyo ciidankiisii ah iyo saxaabad tidhaahda ulu maa baqiya labada suuraba maslada rubuc baa lagu dhisi markay zawjadu qaadato saddexdaa soo hadhay qori hooy ha markay tahay masladu nis ka kacdana zawjku wixii ka soo hadhay hooyaduna ul ha ka qaato ul maa baqiya aabbahuna ulan ha qaato saas waa ra'yigii jumhuur saxaaba ibnu cabaasna ululmaal iyo ulu maa baqiya yaa la isku ogaa ibnu siriin ayaa isagu wuxuu yidhi masaladu hadday tahay zawjatun wa abawaan yihiin liummi ulu maa baqiya lilummi ulu maa baqiya muwaafaqatan ibni cabaas hadday masale u tahay zawjun wa abawaanna lilummi ulu اlmaali jamiican aabbana wixii soo haraa ku calyaqabo buuhi marka muxuu sameeyey tafsiil buu la yimid labadii qowlkiiba uu daraf ka labadii qowlba kuma dhacahay misaalkaas xayi ah oo kutubu الsunan واlaaثaar ku yimid marka aan iskaga tagno ama ixdaaثu daliilin daliil in la soo darisiiyo hayra daliil اlأwaliin culimmada hore daliilkay u daliishada masalada aan ka ahayn culamaa ijtihaaday masaleay ka hadleen adilay u keensadeen waadan ba adoo caalima timid adiladaba daliilkaa ku dartay dhib ma laha way bannaantahay tawaarud اladila calى masalaة waaxida ijmaac bay u daliishadeen iyo xadiid aayadba yaad u qabatay ood ka soo saartay inay meesha tusayso qiyaasaysan sheegin baad sheegtay yani taa dhib ma laha zaada khayran wey waxaan kaloo dhib lahayn aw ixdaau cilatin cilo inaad sheegto hayra cilatihim ciladooda aan ka ahay xukun qiyaasi ah bay go-aan ka gaadheen qiyaas icladiisana cilay ka dhigeen cilo labaad oo xukumka taageeraysa adugu soo saartay dhib ma lahaan leenahay lianna waxaa bannaan tacyiil xukmi اlwaaxidi bicilatayn intaasu cila xukumka waaxidka lagu cilayn karaa waxaan kaloon dhib lahayn buu wadaadku ku yidhi aw tawiil ixdaadu ta'wiilin hayri ta'wiilihim fajaa'izun saddexdaaba midan dambe iyadu waa balaayo mudamira iska ilaaliya min afsad اlmasaa'ili fi اlusuul weeye waxaana soo geliyay muctasilo kadibna waxaa qaatay ashaaciro waana khuraafo aan diinta shuqul ku lahayn midaan dambe lannu haddaad soo maraysay waxay soo diideen wadaadduhu waxay soo diideen inayn bannaanayn ixdaau qowlin aaliin ama munfasil ha noqdo ama khaariq ha noqdo dadku kuma kala qaad soo ma jeedin maxaa yeele qowlka ibnu siriin labadaba mukhaalafa ku jirta walow kaana munfasilan lanna qolyihii ulu baaqina wuu khilaafay aggu ku khilaafay ulmaal nimankiina wuu khilaafay laakiin waa tafsiil aan labadiiba burinayn intaba wuu diiday ama qowlku khaariq ha noqdo saddexaad ama munfasil ha noqdee way diideen jumhuur اlusuuliyiin dad yaroo aan tabar badnayn oo bacdu daahiriya la sheegay inay yihiin ayaa hawsha ogolaaday baa ibn xasan ah ogolaaday iska daa maxay dhintaan laakiin waxaa bannaan bay ku yidhaahdeen aayad ay saxaabadu laba ra'yi ka qabeen taabiciintu laba ra'yi ka qabeen xadiiay laba tafsiir iyo laba macno ka qabeen in la keeno mid saddexaad oo saxaabada iyo taabiciinta ka qarsoomay wa hada min afsad اlmasaa'il waxaa ka dhalanaya in la yidhaahdo saxaabadii iyo taabiciinta iyo culamaau salaf waxay ka dhumeen macnihii saxda ahaa ee aayaddu ay lahayd waxay ka dhumeen macnihii saxda ee xadiidku uu lahaa waa halis weeye waxay u sinsininayaan ta'wiilu sifaat ogow had waxa loo gashaday sifaadka in la awilo aayaadka la leexiyo axaajiista la jaxaabiyo lannahu yajuusu ixdaaثu ta'wiili khafya calى اlawaliin yaan marka bidaaru sibq bay kugu gashaa yaa lagu gaadin saa darteed meel xun buu la gaadhay alimaam ibnu taymiya maslada ayada majmuuc اlfataawa mujalladka saddex iyo tobnaad sabxada konton iyo sagaalaad iyo midka شhan iyo tobnaad sabxada sagaashan iyo شhan kitaabkiisa alfurqaan bayn alxaqi wاlbuطlaan sabxada saddex boqol toban iyo shan ibn cabdilhaadi asarb اlmunki isaguna warbuu ku dhigay saddex boqol toban iyo sideed waa runtii kulli way ka hadleen hal akhri maxaa yeelay maxaa ka dhalanaya haddaan idhi ta'wiilka aayadda macnaheedu waa sida saxaabana ay dhahaan waa sida maxay ku ijmaaceen aayaddu macno kale inaysan lahayn midkan ama midkan xadiid baa laysku qabtay sida weeye iyo mice waa sida saasay culimmadii saxaabada ku tageen iyo taabiciintii iyo a'immada hore wadaad dambe mutaakhira wuxuu yidhi waxaan leeyahay macno saddexaad maxaa ka soo baxay macnaha saddexaad anigu sheegay xaq buu noqon karaa kuwii saxaabadana xaq buu noqon karaa saxaabadoo dhan baatil iyo khata bay iska dhaadhicin kareen aniguna xaq baan ku habsan karaa idan waa tadliil lilumma waana ixdaaثu qowlin ثaaliثin bal afsad uu ka fasaadsan yahay laakiin maadaama ay ku caanbaxeen inay wax awilaan oo taxriifiyaan waa inay dhex dhigaan usuul fiqiga asal u khidmeeya taxriifkooda iyo tawiilkooda iska ilaa masaladan ayada ayb intaanan ka tegin middaa hore ixdaau qowlin ثaaliثin ixdaau qowlin ثaaliثin iyo ixdaau cilatin ثaaliثa iyo ixdaau daliilin ثaaliثin waxaa shardi ah wadaadaha hore labada qowl leh inaysan caddaynin alaa daliila fi اlmasalati ila kada wakada alaa cilata lilxukm ila kada wakada hadday caddeeyeen cilo labaadna lama keeni karo mxuu aha daliil saddexaadna lama keeni karo leanno waa ijmaac la kharqiyey walow bitafsiil baa noqde wاlxukm اlmujmacu calayhi intaa bal aan ku joogo waxaad moodaa waktiga inuu dheeraday intaa aan ku daaya in sha allahu tacaala